bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximahu llahu tacaala qaala alimaamu annawowiyu raximahu llah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa nasalat hadihi alaaya aayaddan markay soo degtay wandir cashiirataka alaqrabiin baabka waxaan ku jirnay baabu biri lwaalideyni wasilati alarxaam labada waalid oo loo baarinimo falay iyo qaraabada oo la xiriiriyo nabiganabi abu hurayra marka waxau yihi lamaa nasalat hadihi alaayatu aayaddan markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin dacaa rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam nebigu wuxuu u yeeray qurayshan quraysh faijtamacuu way kulmeen oo way soo kulmeen facamma wakhasa fa camma waa caam yeelay wakhasa waa gaar yeelay oo dacwadiiba u caam yeelay waana gaar yeelay wa qaala waxa uu yidhi yaa bani cabdishams reer bani cabdishamsiyow yaa banii kacbi bni yaa banii kacbi bni lu'ay anqiduu anfusakum naftiinna ka badbaadiyo ka koriya min annaari naar yaa banii murata bni kacb yaa banii murata bni kacbin anqiduu anfusakum min annaar naftiina ka magangeliyo ka badbaadiya naar ka badbaadiya yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafo anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya oo ka koriya yaa bani haashim reer bani haashimow anqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib reer cabdilmualibo waa awowgiis nebiga inta ku abtirsatee anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka badbaadiya yaa faatimatu faatimaay gabadhiisii weeyaan anqidii nafsaki min annaar naftaadii naar ka badbaadi fa innii anigu laa amliku lakum min allaahi shay-a alle agtiisa waxba idinkagama teri karo oo ilaahay agtiisa waxba idinkagama hanan karo hayra anna lakum laakiin waxaa leedihiinse raximan hayra anna lakum yacnii ila anna lakum waxaa idiin sugnaadood laakiin leedihiin raximan qaraabanimo sa abulluhaa aan qoynayo bibilaalihaa qoynteeda aan qoynayo nacam yacnii qaraabo ayaad leedihiin aanan goynaynin oo aan engejinaynin nacam qaraabanimo markaa aan goynaynin oo aan engeaan <clears throat> oo aanan qallajinaynin ayaan ayaad leedihiin nacam ayb marka waxa uu yidhi rawaahu muslim xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay hayr ana lakum raximan sa abulluhaa bibilaaliha macnaha marka ujeeda waxaa weeyaan qaraabanimadii marka inay xaq leedahay oo ay xaq jiro ay tahay qaraabanimada xaqaasna ay u keenayo nebiga inuu wax u sheegay dadkiisa aayadda marka marka ay soo degtay facama wakhasa wuxuu ka soo bilaabay quraysh waa soo waday ilaa iyo gabadhiisau ku keenay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka waxa uuna dhahayey naftiina naar ka badbaadiyay intaasna qaraabo jacayl ayuu u yeelayay oo yacni inuu qaraabadiisa ku xiriiriyo marka eh, fa innii laa amliku lakum min allaahi shay-anna haddee nebiga caleyhi salaatu wasalaam gacantiisa waxba kuma jiraan shafaacada haddii la yiraa soo nebiga dadka uma shafeecayo waxaan leenahay haa laakiin yay gacanta ugu jirtaana allahay ugu jirtaa qul lilaahi shafaacatu jamiican buu ilaahay yidhi waxaad tiraahdaa shafaaco dhan ilaahay bay u sugnaatay oo ilaahay baa leh nebigana iskama shafeeci karo wixii loo idmo unba u shafeeci karaa mar haddii idinka alle ay shafaacadu ku xiran tahay <clears throat> mar haddii idinka alle shafaacadu ay ku xiran tahay waa in marka alle laga dalbaawa oo alle subxaana watacaala laga gooba ilaahayna marka cadaabka si looga badbaado alle loo caabudo keligiis xadiidka marka baabka maxalu shaahidka waxaa weeyaan hayra ana lakum raximan sa saabulluhaa bibilaaliha qaraabanimaa igu leedihiin aan qoynayo oo aan ka ilaalinayo goynta qowluhu sala allahu alayh waali wasalama bibalaalihaa ku hoos dhigaa bada bibilaaliha buu leehay nam saasaa fiican bibilaaliha huwa bifatxi lbaa athaniyati wa kasrihaa waa taas bibilaalihaa bibalalihaa buu dhigaya markaas dana u dabdina ah, dabcada marka walbalaalu almaa-u biyaha weyaan oo macna alxadiidi saasiluhaa waan xiriirinayaa shabaha qadiicatahaa goynteedu wuxuu ku shabahay bilxaraarati yani wuxuu ku shabahay kulayl ayb tudfa-u bilmaa biyo lagu damiyo wahiya tubaradu bisilati qaraabadana qaraabo xiriirinta ayaana lagu qooyaa waxaa lagu qooyaa qaraabo xiriirinta qadiicadiibaa marka waxaa lagu shabahayaa marka maxay qaraabado qaraabo goysnimada waxaa lagu shabahaa kulayl iyo dab siladii iyo xiriirintii qaraabada la xiriirinayana biyo ayaa lagu shabahayaa lagu shubaya marka marka wuxuu leeyahy qaraabadii qaraaba qaraaba goyntii ayaan aniga waxaan ku qoynayaa marka xiriirin waa idin xiriirinaa waay macnaheeda qul maa as'alukum calayhi min ajrin ila almawaddata fi lqurbaa fii suurati shura aayadda ku jirtana macnahaasoo kale ay tilmaamaysaa wacan abi cabdillaahi camr bn alcaas radia allahu canhu qaal samictu rasuula llahi sal an abi cabdillaahi camr bn alcaas radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaan maqlay jihaaran si cad oo yacnii kor ah hayra sirin oon sir ahayn yaquul isagoo dhahayo ina aala bani fulaan ree bani fulaan aalkooda ina aala bani fulaan ree bani fulaan laysuu biowliyaa-i aniga gacalkayga ma ahan innamaa waliyiya allaahu weligayga iyo kan gacalkayga allaahu alla weeyaan iyo wasaalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda suusuuban walaakin lahum waxay leeyihiin raximun qaraabo ayay leeyihiin abulluhaa aan qoynayo bibilaalihaa qoynteeda oon biyaheeda aan ku qoynayo muttafaqun calayhi wa lafdu lilbukhaariyi nacam xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam dad qole uu ka beri noqday oo uu diin ahaan ugaga beri noqday ayaa haddana wuxuu tilmaamay inay leeyihiin inay leeyihiin maadaama qaraabo ay yihiin xiriirin inay leeyihiin nacam oo aanu goyneynin taasuu tilmaamay marka wacan abi ayuuba khaalid ibni zaydin alansaariy radia allahu canhu ana rajulan qaal nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah akhbirnii ii sheeg bicamalin camal yudkhilunii aljanna jannada igelinaayo wayubaacidunii min annaar naartana iga fogeynaayo qaala anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yidhi tacbudu llaha walaa tushriku bihi shay-an allaad caabudaysaa cibaadadana cid kale waxba ugu dari maysid tacbudu llaha walaa tushriku bihi shay-a waayahay wa tuqiimu asalaata salaadaad oogeysaa wa tu'ti zakaata zakadaa siinaysaa wa tasilu raxima qaraabada ayaad xiriirinaysaa nacam wacan salmaana bni caamirin radia allahu canhu can innabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal idaa afdara axadukum midkiin hadduu afuro falyufdir calaa tamrin timir ha ku afuro fa inahu barakatun weeyaan fain lam yajid tamran haddaanu helin falmaa-u biyaha ku afuro fa inahu dahuurun biyaha waxaa weeyaan wax lagu dahaaro qaato ayb oo wax lagu daahiriyo wa qaala waxa uu yidhi alsadaqatu cala almiskiini sadaqada miskiinka korkiisa lagu sadaqaystaa sadaqatun weeyaan waa sadaqo wa calaa di qaraabada midka u saaxiibka ah lagu sadaqaystaana thintaani laba weeyaan sadaqatun waa qaraabo sadaqo iyo silatun xiriirin xadiidun xasanun rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan wa can ibni cumara radia allahu canhumaa qaal kaanat taxti imra'atun haweeney ayaa aniga aan qabay oo hoosteeda ahayd wa kuntu uxibuhaa waanan jeclaa buu yidhi wa kaana cumaru cumarna waxa uu ahaa yakrahuhaa inuu nacaayo waa aabihiis cumar moogtaha fa qaala lii wuxuu igu yidhi dalliqhaa fur fa abaytu waan diiday fa ataa cumaru cumar wuxuu u yimid radia allaahu canhu annabiya sala allahu alayh waali wasalama fadakara dalika lahu arrintaabuu u sheegay faqaala anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigu waxau yidhi dalliqhaa iska fur rawaahu abu daawuuda waatirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun xadiidkan isagana marka waxaa laga qaadanayaa waalidka in lagu adeecayo arrimahan oo kale laakiin culummada labay u kala saaraan haddii waalidku uu yahay waalid taladiisu fiican tahay oo diinta fahamsan ee haweenta aad qabto diin darteed u nacaayo waxyaaba uu ku ogyahay yacni diin darteed ama adiga maslaxadaada wax ku saabsanba uu kugula talinaayo taasoo kale marka waa laga yeelaa waalidka waa la furaaga haweentaas soo ma laakiin haddii aanu waalidku ahayn waalid yacni maslaxo hadda muxaqaqa aan ka talinaynin amaba yacni diin darteed aan furiinka aan u dhahaynin ee bal haddiiba uu haweenta inay kownuhaa haween diinle ay tahay darteed ou furkuu dhahayo mid kaloon diin lahayn oo kula rabo markaasoo kale la yeeli maayo nacam saasay culamadu ay u kala qaybiyaan marka nacam marka cumar oo kale wiilkiisu markau leeya iska fur wax unbuu ku ogyahay cumar radia canhu diintaa kow u ah isagoo kale nacam soo ma fahmin wacan abidardaa radia allahu canhu ana rajula nin marka waalidku waxay qofka kula taliyaan kheyr baa ugu jira haddaan haddaan diin aanay uga hortegaynin waxaas marka wacan abidardaa radia allahu canhu ana rajula nin ataahu wuu u yimid faqaala waxa uu yidhi ina limra'atan haweeney baan leeyahay wa ina ummii hooyaday ta'murunii bitalaaqihaa furiinkeeda ayaa ayay ifaraysaa faqaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigaan maqle oo dhahayo alwaalidu waalidku awsadu abwaabi aljanna jannada albaabadeeda ka ugu dhexeeya weeyaan ama awsadu abwaabi aljanna jannada albaabadeeda ka ugu fiican waay fa in shi'ta haddaad doonto fa adic daalika albaaba albaabkaas iska dayac aw ixfadhu ama ilaasho aday ku jirtaa anuga kuu sheegay markasoo makasin hooyadaybaa waxay leedahay buu yidhi fur haweentan aniguna waxa uu yidhi marka waa waa saan yeelaa marka ninkaabuu marka ka abudarda buu kala tashtay eh, wuxuu kala tashtay eh, abudarda markaasuu abudarda wuxuu yihi nebigaan maqlay oo dhahayo waalidku albaabada jannada midda ugu fiican weeyaan nacam haddaad doonto marka niyow albaabkaas inaad iska dayacdo iska dayacday ku jirta haddaad doontana xifdiso ilaasho nacam marka yacni waalidka xataa arrimahaas in lagu adeecayo xadiidka u tilmaamaya <clears throat> rawaahu tirmidiyu qaala xadiidun xasanu saxiix wacan ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal alkhaalatu habaryarta bimansilati alummi hooyada booskeeda oo kale weeyaan nacam rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi ayb weliba xadiidkan sabab buu ku yimid oo gabadhii xamse markii laysku qabsaday markii xamse dagaalkii uxud uu ku dhintay ayaa laysku qabsaday yaa zayd bnu xaaritha iyo cali bnu abi aalib iyoiyo waxaa isku qabsadeen jacfar jacfar baa loo xukumay sababta loogu xukumayna waxay noqotay habaryarteed buu qabay markaasu alkhaalatu bimansilati lum buu yiri nacam khaalada ama habaryartu bimansilati alummi hooyada oo kale weeyaan nacam wa fi lbaabi axaadiidu kahiiratun baa baabka ku sugan fi saxiixi mashhuuratan oo iska cad minhaa waxaa ka mid a ah xadiidu asxaabi algaar dadkii godka labadii saddexdii nina godka ay ku dumay midkood waa kii ilaahay ugu tawasulay camalkiisii ah inuu waalidkiisa baari u noqday wa xadiidu jurayj xadiidkii jurayj markii uu salaada isagoo iska wato hooyadiis ay dhowr jeer u timid oo ay tiri yaa jurayj isaguna uu yidhi ilaahu hooyaday iyo salaadeyda isqaabilay ee salaadiis uu iska watay saddex maalmood markay saa ku samaysay waatii marka dambe ay tiri ilaahu ninkaan ha oofsanin ilaa aad ka tusto haweenka zaaniyaadka ah wejigooda ilaahu ka tus in cibaado badan bouna ahaa waa tii la nabsaday oo dhibaatada marka imtixaanka uu galay waalidka marka yani ducadiisa ilaahay waa u aqbalay soo nin saalixa weliba ninkaas ah habaarkii waalidka waa noucan maa waa saameeyey waqad sabaqaa wayna hormareen labada xadiis wa axaadiisu mashhuuratun iyo axaadiis caan aho fi saxiixi ku sugan xadaftuhaa aan gooyey ikhtisaaran soo gaabin darteed aan u gooyey wa min ahamihaa waxaa kamida ah kuwa ku ugu muhiimsan xadiisu camr bni cabasa radia allahu canhu addawiil ee dheeraa almushtamilu ee koobsanayay calaa jumalin kahiiratin jumlado badan oo min qawaacid lislaami islaamka qawaaciddiisa kamida iyo wa aadaabihi wasaadkuruhu bitamaamihi baana sheegi doonaa insha allahu tacaala fii baabi rajaa'i baan ku sheegi doonaa buu ku yir nacam wixiise marka waa kala habeysana nacam qaar buu marka dib u dhigtay <clears throat> dakaltu cala nabiyi qaala fiihi wuxuu ku yidhi marka xadiidkaas dakaltu fiihi cala nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam dakaltu cala nabiyi sal ly slam nebigan u galay bimakata maka dhexdee maka yacni wuxuu ujeedaa fii awali nubuwati nebinimada markay bilowga ahayd faqultu lahu waxaan ku yidhi maa anta adigu maxaa tahay qaala nebiyun buu yidhi faqultu wamaa nebiyun oo nebi waa maxay qaala waxau yidhi arsalanii allahu tacaala allah isoo diray faqultu biayi shayin arsalaka muxuu kula soo diray qaala arsalanii bisilati alarxaam wuxuu ila soo diray qaraabada la xiriiriyo wa kasri alawthaan asnaamta oo la jejebiyo wa an yuwaxad allaahu alla la waxido laa yushraku bihi shayan shay-un aan waxba lala wadaajinin wadakara tamaam alxadiidi wallaahu aclam baabu taxriimi alcuquuqi wa qadiicati araxim baabu taxriimi alcuquuqi waalidka oo la caasiya xaaraantinimadiisa iyo wa qadiicati raxim qaraabada oo la gooyay xaaraantinimadeeda qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi fahal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum haddaad jeesataan xaqa ka jeesataan ama aad dhulka maamushaan ma mudantihiin oo ma laga yaabaa an tufsiduu fil ardi dhulka inaad fasaadisaan wa tuqadicuu arxaamakum aada qaraabadana goysaan ulaa'ika kuwaadaas qaraabada goynaya alle oo dhulka fasaadinayo alladiina kuwii weeyaan lacanahum ullahu alla oo lacnaday fa asamahum ilaahay waa maqal tiray wa acmaa absaarahum araggoodana waa indha tiray indhahoodana eh, araggoodina wuu indha tiray wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waladiina kuwa yanquduuna burinayaan cahdallaahi alla ballankiisa min bacdi miithaaqihi kolka ay eh, adkeyntiisa ka gadaale yacni ballanta marka dhaar lagu adkeeyo kadib kuwa ballanta ka baxayo burinayo wayaqdacuuna goynayaan maa wixii amara allaahu bihi alla ou amray an yuusala in la xiriiriyo wayufsiduuna fi lardi dhulkana fasaadinayaan ulaa'ika kuwaadaas lahum lacnatu baa usugnaatay lacnad naxariis alloo laga dheeraado walahum suuu daari daarta xun iyaana usugnaatay wa qaala tacaalaa oo yani aakhiro daarta yani aakhiro daarteeda xun baa uga sugnaatay oo naarti ah wa qaala tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay inaydnan caabudin ilaa iyaah isaga mooyaane wabilwaalidaynina ixsaanan <coughs> imaa yabluganna haddii uu gaaro cindaka adiga agtaada alkibara weynaan axaduhumaa midkood ow amase kilaahumaa labadooda falaa taqul lahumaa ufin ha dhihin walaa tanharhumaa ha canaananin waqul lahumaa qowlan kariiman u dheh waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa min araxmati naxariis darteed waqul rabbi irxamhumaa dhe rabbi yaa rabbi rabbiga irxamhumaa i naxariiso ee irxamhumaa u naxariiso kamaa rabbayaanii sagiiraa say iisoo tarbiyeeyeen oo iisoo barbaariyeen aniga oo yar wa can abi bakrata nufeyc bni alxaarith radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam alaa unabi'ukum miyaanan idiin warramaynin biakbari lkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn halaathan saddex jeer buu yidhi qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala waxau yidhi alishraaku ishraaku billaah alla oo lala wadaajiyo cibaadada cid kale wacuquuqu lwaalideyn labada waalid oo caaq lagu noqdo wa kaana mutaki'an nebigu waa fa fajalasa waa soo fariistay fa qaala wuxuu yidhi alaa qowlu zuuri alaa hooy waqowlu zuuri hadalka beenta wa shahaadatu zuuri shahaadada beenta famaa zaala nebiga kama zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa aan iska dhahna leytahu sakata alla maa iska aamusa rasuulka ma iska aamusa naxariis darteed aan u naxariisanayn <coughs> marka xadiidka cuquuqa waalidka la caasiyaa xaaraantinimadeeda wacdaynaya wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma can inabiyi sal allahu aleyh waali wasalama qaal alkabaa'iru kabaa'irta alishraaku billahi wa cuquuqu lwaalideyni wa qatlu nnafsi naf la dilo walyamiinu alghamuus iyo dhaarta qofkeeda ou kas been ula qasdo soo og inuu been sheegayo dhaarta u dhaaranayo rawaahu lbukhaariyu alyamiinu alghamuus allatii midda weya yaxlifuhaa uu dhaaranayo kaadiban isagoo beenaalaha caamidan ka sadana uu ugu dhaaranayo sumiyad kamuusan baa lagu magacaabay liannahaa maxaa yeele taqmisu waxay tiimbinaysaa alxaalifa midka dhaaranaya fil ismi dembiga ayay dhex tiimbinaysaa sida badda loo tiimbado ayay u tiimbinaysaa dembiga wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal min alkabaa'iri kabaairta waxaa ka mid a ah, shatmurajuli qofka caydiisa waalideyhi ou caayo qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow wahal yashtumu macaynaya alrajulu qofka waalidayhi labadii dhashay qaala nacam buu yidhi haah yasubu abarajuli buu caynayaa ninka aabihi fa yasubu abaahu aabihii buu caynayaa ninkii kalena wayasubu ummahu hooya qof buu hooyadiis caynayaa fa yasubu ummahu ka kalena hooyadii buu caynayaa mutafaqun calayhi marka waxaa weeyaan isagu kownu uu sabab u noqday aabihii hooyadii in la caayo marka waxaa weeyaan waa waa dembigeeda u yeelanayaa nacam ayb sababta iyo mubaashirkana waxaa weeyaan xukunku waa saame sababta xukunka saameynay ku yeelataa wacan abi muxamedin jubayr bni mucimin radia allahu canhu wa fii riwaayatin ina min akbari alkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah an yalcana arajulu qofku inuu lacnado waalideyhi labadii dhashay qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebuu yalcanu u lacnadaya arajulu qofka waalideyhi labadii dhashay labadii dhashay qofka sideebuu u lacnadayaa saa baa la yidhi nacam ayb ayb sideebuu u lacnadayaa ayaa la yidhi qaala waxa uu yidhi yasubu aba rajuli buu caynayaa qofka aabihii fayasubu abaahu aabihii buu caynayaa isagana ka kale wayasubu umahu fayasubu umahu wacan abi muxamedin jubayr bni muطcimin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalama qaal laa yadkhulu ljannata jannada ma galo qaadicun qaraabo goys jannada ma galo qof qaraabada gooyo jannada ma galo <clears throat> qaala sufyaanu fii riwaayatihi yacnii qaadica raximin mid qaraabo gooyo muttafaqun calayhi wacan abi ciisa almugiirati bni shucba radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ina allaha tacaala alle xarama calaykum wuxuu idinka reebay ayb cuquuqa alummahaati hooyooyinka caasintooda wamancan buu idinka reebay diidis wahaati keen ayuu idinka reebay wa wawa'da albanaati gabdhaha oo la nolol duugo ayuu idinka reebay wa kariha lakum wuxuu idiin nacday nacay qiila waqaala buu idiin nacay waa la yidhi saasuu yidhi wa kahrata su-aali su-aal badan buu idiin nacay wa idaacata almaali maalka lagu dheelo ayuu idiin nacay muttafaqun calayhi xadiidkan marka qawaacid badan baa ku jirto qawaacid islaamka kamid a oo minha waxaa kamid a cuquuq lummahaat hooyooyinka gaar loo sheegay lianna xaqooda aad iyo aad lianna maxaa yeele xaqooda ayaa aada iyo aad u badan nacam sidaa darteeda marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu sidaa u leeyahay ayb waayahay ee eeaabbaha in la caasiyo meesha macnaheedu ma aha nacam aabbaha ha lagu caasinimo noqdo ma laga wada sidaa nacam laakiin hooyada xaq dheeraaday sii leedahay iyada nacam ayb wamancan ayuu idinka reebay diidis oo xaqii lagugu lahaa inaad bixiso inaad diidid wahaati keen uu reebay labada inaad isku darta nacam oo aad yacni nin uun qabri camal a ah iska noqoto nacam in wax lagu saaro maana waxba lagaa helayn somakas wamancan wahaati marka waxaa weyan keen hoona ma laha nacam soma hoodii waa waa waa ka gacan haystaa keentiina marka gacantiisa waa u feydan tahay oo dadkii waa saas uga qaada labada gacmooda ku qaadaa nacam labada gacmood buu ku qaadanayaa laakiin waxba xiska waa dhiba wamancan wahaati waa kaas nacam ayb marka halay isku tahay wamancan wahaati qofka yacni inuu xaqii zakadii iyo sadaqadii iyo yacni waxyaabihii xuquuq loo baahno inuu celi ceshto keenna inuu ku dadaalo oo dadka kiisa inuu nuqsaamiyo isagana aan waxba aanay ka nuqsaamin ayb wawa'da albanaati gabdhahoo la nolol duugo oo carabta caado ay aqoon jirta waa inay nolol duugaan ayb gabadha yani iyagoo ka cararayo ceeb ama wax lamida ama iyagoo ka cararayo faqri oo ay leeyihiin marka waxba soo saari mayso haddii la duulayo ma duuleyso korsaar un waayo keliya nacam iyagoo sidaa uqaatay nacam wa kariha lakum waxau idiin nacay qiila waqaala waa la yiri iyo hebel saasuu yiri labadaa waa eh, qiila waqaalan hal xaba isku tahay iyadana nacam waxaana laga wadaa marka qiila waqaala hadalka maalaayacni yacnigoo layska wado oo looga mashquulo waajibaadkii iyo waxyaabihii kale dhan yacni oo qofka uuna wax kaleba qabsanayno qiilow qaaladaas unuu u taagan yahay meel allaala marka meeshay gashay qiilow waqaalada wa kathrata asu-aali su-aal badan su-aasha badanna waxaa la diidayaa midda tacanudka ah su-aasha madax adeyga qofkaan tijaabi waxma ma yaqaano amase yaqaano qofkaan yacni su-aal aan dhicin inaad dadka weydiiso waxaas waxaas hadday dhacaan see la yeelaa waxaasoo kale waxaa weya marka su-aal oo katharta su-aal waa lama ogola laakiin hadday tahay su-aal cilmiya ah oo qofka baahi u qabo waa la weydiin karaa qofka wa idaacat almaali iyo maalku lagu ciyaaro lagu dheelo ayb qawluhu mancan macnaahu mancu maa wajaba caleyhi wixii ku waajibay inuu diido waay wahaatina dalabu maa laysa lahu waxuunan haysanin inuu dadka waxaanu isaga usugnaanin oo aanu lahayn inuu dadka weydiisto oo xaqaa ahayn inaad maanta dhan dadka weydiisanayso wawa'dal banaatina waxaa macnaahu dafnuhunna duugistooda weeyaan filxayaati nolol lagu duugo wa qiila wa qaalana macnaahu alxadiidu waxaa weeyaan in laga sheekeeyo bikulli maa yasmacuhu wax kasta oo qofka maqla inuu ka sheekeeyo fayaquulu wuxuu dhahaya qiila kada wa qaala fulaanun kada saasaa la yidhi hebel sidaa buu yidhi uu dhahayaa mimaa laa yaclamu sixatahu waxaasoo uunan ogeyn saxiixnimadiisa soma kasin kaasoo uunan ogeyn saxiixnimadiisa ayb walaa yadunuhaa aanan uusan u malaynaynin xataa wakafaa bilmar-i kadiban qof been waxaa ugu filan an yuxaditha bikulli maa samic wax kasta oo uu maqlo inuu ka sheekeeyo ayaa been ugu filan nimanka marka idaacadaha iyo kale waxaan waa haystaa ila wax ay ku shaqaystaanba dhaanba hiwaayadooda iyo yacni iyo shaqadoodaba waxay tahay qiila waqaala waay nacam soo ma kasin iyo dadka joornaalada qoro joornaalada qoroo kale iyo soddon baal iyo afartan baal joornaalada qaar boogag waay boogag nacam iyagoo baalal dheer dheer ee foorka ka badan oo waxaad arkaysaa lagu qoraya konton konton safxo meelahaas konton safxo maalin walba marka ma la keeni karaana oo aan been ku jirin macquul maaha mogtahay <laughs> marka waxaas oo dhan waa wada beenti unbaa la dhexgelaya naam soo ma haddana qiila waqaalada inta tafanuntay oo tafanuntay oo tafanuntay ayaaba yacnii macluumaat duwaliya websaytyadaa waxaa weeyaan marka a ugu daran hadda oo beentiina aafaaqdi kala gaarsiinaysa nacam si fudud ayaa been waxaa lagu gaarsiinaya shanta qaaradood nacam qof kasta marka uu maqlayaa oo u arkayaayo maqlayaayo dahwanaya naam waxaasoo kale oo dhan marka waxaa weeyaan qofku inuu uu ka fogaado wixii marka akhbaar uu raadsanayay isaga ama meel wax ka dhacay oo kale inuu uga gaabsado inta uu markaas baahi u qaba nacam oo uga gaabsado bis taxliilaadkooda iyo yacni lasii socodkooda iyo yacni inaad meel walba ka xigata iyo waxaasoo dhan marka waxay keenayaan qofku inuu beentii marka uu ku dhaco si dadban wa idaacat almaalina tabdiirahu maalka in la tuurtuuro waay wa sarfuhu iyo uleexintiisa fii gayri lwujuuhi lma'duuni fiihi tabdiiruhu yani maalka in lagu ciyaaro wasarfuhu in loo leexiyo fii gayri lwujuuhi lma'duuni fiiha wejiyada aan loo idmin ma aan la fasixin oo aan yani aan banaanayn oo min maqaasid alaakhirati waddunyaa maqaasida aakhira iyo maqaasida addunya wujuuhda aan banaanayn in maalka loo leexiyo bimacnaa xaaraan maalka loo leexiyo oo idaacatulmaal bay noqonaysaa taas ninku hadduu maalkiisa dhaqaaleysanayo laakiin meel xaaraano un oo kusii samaynayo oo maanta yacni ribo ku dhaqmaayo oo bangi e, yani waxaan ujeedaa intuu rib qofkii uu ribo ku dhaqmaayo shaneemooyin ku dhisaayo oo balaayo dad isugu diraayo oo isagiina marka ay lacag kasoo gelayso maaha in loo maleeyo ninkaas waa nin nin aada wax u dhaqaalaysta waayo lama dhihi karo mubadir waayo qofkaas mubadir waay mubadirku waa qof kastoo maal meel xaaraana maalka u sarfiyo u leexiyo wa tarku xifdihi maalka dhowritaankiisa in laga tago maca imkaanilxifdi iyadoy suurtagal tahay in la xifdisto oo la ilaashado wa kahrata su-aali al ilxaaxu celcelin weeyaan fiima laa xaajata ileyhi wax dan aanu ka lahayn inuu maanta dhan ku celceliyo su-aal ounan dan kalahayn maanta dhan inuu ku celceliyo naam soo ma kasin oo wax dana hadda ay ugu fadhisaa aanay jirin midda ducaadda qusayso iyada marka waxaa weeyaan waa waxaan hadda aada iyo aad saaxada ugu batay waay nacam oo qofkii aan axkaamtii yacni tawxiidkii salaadii iyo soonkii axkaamteedii iyo qur-aankii maa yacni macaanidiisii iyo isagoon baranin ama aan asaasiyaadka kutubaha iyo akhrisanin inuu markaa wax aan su-aal aan dan u ahayn maanta dhan uu ku celceliyay marka nacam sheikh hebel saasuu yidhi boqolaal sheikh inta barto magacyadooda hawada ka barto taleefanno uun saas ugu waala marka nacam oo masaa'il marka uu weydiinayo uusan gaarin darajadeedaba masalada marka aad tartiib hoos markaa ka socoto oo aad masalada u tagto adoo u diyaarsan si fiican baad u fahmaysaa laakiin mushkilada marka waxaa weya masale aadan u diyaarsanayn haddaad u tagto waxaad noqonaysaa cunug xalay dhashay oo hilib la siiyey oo kale nacam waa ku halaagsamaya soo maha marka qofku saasoo kale ugu halaagsamaya isaga laftirkiisa waxaan aragnay dad marka carabiga iska dhaafay muddo yar muslin ahaa oo masaa-ilka hadlaaya yacni waaweyneed ba wareerisa xataa iska dhaaf wax kale oo culimmada waaweyn aad iyo aad xataa markuu ibnu taymiya ka hadlayo aada yaabaysa inuu leeyahay dadku masaa-ishan yacni asalkeedaynan fahmin walidaalika qalad bay ka sheegeen oo intuu usuusheeda ah kala saaro kala bixbixiyo yacni aada la yaabayso ayaa waxaa lagu waxaa ku degdegaya marka ama su-aalayaba qof aan gaarinba masaa-ishaas oo kale nacam masaa'il asmaa walaxkaam oo kale kamida nacam masaa'il asmaa walaxkaam oo iimaanka ku saabsan iyo kufriga iyo kale masaa-isha yacni caqiidada in meelo badan ka taabanaysa oo kale khabarulwaaxidka iyo kale masaa-ishaasaa marka oo isku waalaa waana waxaana uga fiican inuu masaail kaloo hoose inta barto meeshaas u gaaro intuu ka gaarayo oo sugto alilxaaxu ku celcelin fimaa laa xaajata lahu fimaa laa xaajata lahu ilayhi waxaanu dan ka lahayn wafi lbaabi axaadiidu baa ku sugan suqtu fi lbaabi qablahu baabkii hore aan kusoo kaxeeyey ka xadiidi wa man qadacaki wa xadiidi man qadacanii qadacahu llah oo kale baabu fadli biri asdiqaa'i alabi waalummi waalaqaaribi wالزawjati wasaa'iri man yundabu ikraamuhu baabu fadli biri asdiqaa'i alabi ayb aabbihii saaxiibadiis in loo ixsaan falo fadliga kusoo arooray waalummi hooyadii saaxiibadeed in loo ixsaan falo waxa kusoo arooray walaqaaribi qaraabada saaxiibadood wazawjati xaaskii saaxiibadeed wasaa'iri man yundabu ikraamuhu iyo inta kale ee la sunneeyo in la karaameeyo baabkan waa nooc kale oo waalidka uu ixsaanfalkiisa ku saabsan waalidkii saaxiibadiis in la karaameeyo nacam oo qofka waalidkii dhalay isaga saaxiibadii dadkii saaxiibada la ahaa inuu wax siiyo oo wanaajiyo oo ka warqabo fadliga ay leedahay ayb xaaskiisa qofka saaxiibadeed inuu karaameeyo nacam oo yacni wanaajiyo waxaa kusoo arooray waxyaabahaas oo dhan iyo hooyada iyo kulli can ibni cumar radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wali wasalama qaal ina abara albiri baarinimada baarinimadeeda ugu baarinimo badan an yasila arajulu qofka inuu xiriiriyo weeyaan wudda abiihi aabihii kuwii ou jeclaa aabihiis dadkii ou jeclaa inuu xiriiriyo ayaa ka mida baarinimada baarinimadeeda wa can cabdillahi bni dinaarin can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin min alacraabi reebaadiyaha ka mid a laqiyahu ibni cumar baa la kulmay bidariiqi maka buu kula kulmay fasalama calayhi cabdullaahi bnu cumar cabdullahi bnu cumar baa salaamay waxamalahu calaa ximaarin dameer buuna ku qaaday kaana yarkabuhu dameer cabdullaahi uu fuuli jiray ee u raaca oo gaadiid ahaan u isticmaali jiray buu saaray wa acdaahu cimaamatan cimaamadna waa siiye kaanad calaa ra'sihi cimaamad madaxiisa u saarnayd ayuu intuu iska qaaday buu ninkii siiyey cabdullahi bnu cumar qaala ibnu dinaar ibnu dinaar wuxuu dhahay faqulnaa lahu waxaanu ku niri aslaxaka allaah allah ku hagaajiyo ibnu cumarow inahum alacraab nimankan waa reebaadiyo wahum iyaguna yardawna bilyasiiri wax yar haddii la siiyo waa iskaga raalli noqonayaan dad haddii xoogaa yar la siiyo raalli iskaga noqonayo waayo buu yidhi fa qaala cabdullahi ibnu cumar waxa uu yidhi eh, marka maxaad yacni sidaan aada ugu karaamaysay waay fa qaala cabdullaahi ibnu cumar ina haadaa kan ninkani kaana wuxuu ahaa wuddan licumara bni alkhadaab cumar bnu alkhadaab saaxiibkiisa oo jeclaabuu ahaa aabbahay yacni wa inii aniguna samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul ina abara albiri silatu rajuli ahla wuddi abiihi waxaana nebiga ka maqlay baarinimada baarinimadeeda ugu fiicani waxaa weeyaan silatu rajuli qofka xiriirintiisa ahla wuddi abiihi aabihii dadka ou jeclaa ehelkooda uu xiriiriyo wa fii riwaayati can ibni dinaar can ibni cumar anahu kaana idaa kharaja ibnu cumar wuxuu ahaa hadduu baxayo ilaa makata kaana lahu ximaarun dameer ayuu lahaan jiray nacam yatarawaxu calayhi ou markaa ku nasan jiray korkiisa idaa malla haddii uu noogo rukuuba raaxilati uu ka noogo gaadiidka awrka yani awrta ratigiisa koritaankiisa marka u ka noogo dameerku ku nasan jiray wa cimaamatun buu lahaan jiri yashuddu bihaa ra'sahu madaxiisa uu ku xiran jiray fa baynaa huwa yowman calaa dalika alximaar maalin dameerkaa isagoo saaran id mara bihi acraabiyun baa u yimid fa qaala alasta fulaana bna fulaan miyaadan ahayn ebel hebel eh, hebel hebel qaala balaa buu yidhi fa acdaahu lximaara dameerkiiba wuu siiyeyba fa qaala waxau yidhi irkab haadaa kan fuul wa acdaahu lcimaamata cimaamadiina waa siiyey wa qaala waxau yihi ushdud bihaa ra'saka madaxa ku xiro oo kulaylka iyo waxyaabaa uga xiro faqaala lahu bacdu asxaabihi baa waxay ku dhaheen gafara allahu laka allah kuu dhaafee acdayta hada alacraabiya ximaaran dameer baad siisay kunta tarawaxu calayhi aad adiga ku nasan jirtay wa cimaamatan baad siisay kunta tashuddu bihaa ra'saka madaxaaga aa ku xiran jirtay fa qaala waxau yidhi innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul anigu waxaan maqlay nebiga oo dhahayo ina min abari lbiri an yasila arajulu ahla wuddi abiihi bacda an yuwalliya yacnii baarinimada baarinimadeeda waxaa ka mid a qofku inuu xiriiriyo aabihii dadkau jeclaa ahalkooda bacda an yuwaliya markau aabihii dhinto kadib bacda an yuwalliya markau aabihiis dhinto inuu dadkaa saaxiibada la u karaameeyo wa ina abaahu aabihiina kaana sadiiqan licumara ninkan aabihii isaga dhalay kaana sadiiqan licumara cumar buu saaxiib la ahaa buu yiri nacam marka aabahay saaxiibkiis baa dhalay uu leeyahay ninkan nacam sidaasaan marka ku karaamaynaya nacam Eh, sadiqan licumara radia allahu canhu rawaa hadihi riwaayaati kullihaa muslimun baa weriyey riwaayaadkan oo dhan marka inay baarinimada kamid tahay yaa laga qaadanayamujtamacu marka mujtamac isku xiran saasuu ku ahaana baarinimada waalidkana marka dhimashada kuma ekaanaysa dabcan oo in loo duceeya baaqi noqonaysa in loo sadaqeeyo in yani xaj xaj laga xajiyo waxyaaba badan saaxiibadiisoo la xiriiriyo laasiyama hadday dad fuqaraba ah ay noqdaan oo yani baahi eh, yani baahi qabaan maba kusii jirta iyada wacan abi usayd bidami lhamzati baa la aqriyay fatxi seeni malik bni rabiicata asaacidiyi radia allahu canhu qaal baynaa naxnu juluusun cinda rasuuli illahi sala ly salam xilli aanu annaga fadhinay nebiga agtiisa id jaahu rajulun baa u yimid min bani salima oo reer bani salima ah faqaala yaa rasuula allah hal baqiya min biri abawaya labadii i dhashay baarinimadooda ma ka haray shay-un wax ma igaga laaban yihiin abaruhumaa aan ugu baarinimo falo bihi kaas bacda mowtihimaa geeridooda kadib fa qaala nacam buu yidhi hah asalaatu calayhimaa inaad u duceyso asalaatu calayhimaa inaad u duceyso eh, nacam ayb walistigfaaru lahumaa inaad ilaahay dembi dhaaf uga dalabto wa infaadu cahdihimaa ballantoodana inaad fuliso wixii aada kula ballantay weliba haddaanay dembi ahayn waay nacam inaad fuliso mathalan aabbihii ama hooyadii markay dhimanaysay iyo waxay ku tiri war dadkaas ka warqab waana dad masaakiina wax khayr badan waay ballan baad adma uga qaaday inaa u fuliso waay nacam soo ma garani iyo waxay marka wasiyadooda iyo dardaarankooda oo oo aan dembi ahayn inaa u fuliso dardaaranku hadduu dembi noqdo see leeleh laakiin waa la hagaajinaa faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa baynahum falaa ima calayhi wasilatu raximi qaraabadii in la xiriiriyo allatii taas oo laa tuusalu aan la xiriirinaynin ilaa bihima iyaga un lagu xiriirinayo masalan aabbahan inay saaxiib ahayn oodan qaraabo ahayn adiga laakiin aabbaha kownuhu aabbaha uu saaxiib la ahay aabbahabaa keenay yacni inaad ninkan xiriiriso marka waa qaraabo wasilatu raxim qaraabadii xiriirinteeda allatii taas oo laa tuusalu aan la xiriirinaynin ilaa bihimaa iyaga un lagu xiriirinayo sababtooda wa ikraamu sadiiqihimaa saaxiibkood in la karaamicay la maamuuso rawaahu abu daawuud ayaa weriyey xadiidkan xadiidkan marka bukhaarina adabulmufradka kusoo saaray ruuyaanina musnadkiisa sanadkiisana raawi majhuulaha ku jiro wacan caaishata radia allaahu canha qaalat maa kirtu ma aanan masayrin calaa axadin axad kama aanan masayrin min nisaai i nabiy sala ll ly slam nabiga xaasaskiisa ka mid ah maa kirtu intaan ka masayray yani maa kirtu inta aan ka masayray yani ma e, maa kirtu calaa axadin maada hore waa naafiye ma maogta ta kalena waa masderiye waa maa kirtu kama aanan masayrin calaa axadin axad axadkaasoo min nisaa'i i nabiy sala allahu aleyh waali wasalam ah maa kirtu ka hayratii ka hayratii yacni inta aan ka oo kale calaa khadiijata khadiija aan ka masayro kale masayrka aan khadiija ka masayroo kale haween kama masayrinay tiri weligey radia allaahu canha wamaa ra-aytuhaa qadu weligeyna ma aragay tiri khadiija anoon weligey arkin baan haddana ka masayraayay tiri nacam ayb maxaa yeele khadiija nabiga caleyh isalatu salaam horta xaas lamaba guursaninba kale iyada cid lama guursanin ee caa-ishana madiine unbau kula aqal galay nabiga sala allahu aleyh waali wasalamo marka khadiijana waxay dhimatay qabla qabla alhijra saddex sano hijrada ka horay dhimatay marka caaisha waxay leedahay khadiijo maba aana arkin maca daalikana waa ka maseyraa bay tiri sabab walaakin kaana yughiru nebigu wuxuu ahaa inuu badinayo dikrahaa sheegsheegitaankeeda sheegsheegitaankeeda iyo sheekadeeda aada nebiga ugu badnayd sala allahu aleyh ali wasalam uu ka sheekey jiray wa rubamaa waxaaba la arkaa mararka qaar dabaxa inuu gowraco ashaatari uma markaa dabadeed yuqadicuhaa uu googooyo acdaa'an xubin xubin oo u jarjaro hilibkii uma yabcahuhaa oo u diro fii sadaa'iqi khadiija khadiijo saaxiibadeed marka inuu u dirdiro oo siiyo arrintan marka bacdi bacdi naas baa waxay u daliishadaan waxaan xuska leeyiraa nacam ayb oo waxay leeyihiin marka waa kan nebiga khadiijo waa xusi jiray kuleeyihiin nacam haddi waayo xuskeenna anaga muxuu yahay horta waalidku sanadkau maalinkou dhintay maalinteeda kale mar kastoo sanadka maalintaa la gaaro ayaa xoolo la qalaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam khadiijo maalintay dhimatay muusaan yeeli jiri kow sanad kasta miyuu samey jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiidka kuma cadda wa rubamaa in waxaa la arkaa waay macnaheeda wa rubamaa waxaa la arkaa dabaxashaat inuu ri gowraco marka sanad iyo nebiga waqti uguma uguma aanay koobnayn soo ma garan cibaado la idlaaqayna inaad adiga qeyd u samaysaa qalad waay cibaadada inaad adiga shuruud ku dardarsato ma banaana haddii yacni xadiidka waxaa laga qaadan karaa sadaqada meydka inay gaari karto yani taa waa la ogyahay xadiid badanna waaba laga qaataa laakiin haddaad waqti ku xadido adi jeebkaaga leewa jeebkaaga unbay noqonaysaa na soo ma garani meeshaas marka eh, xadiidkan haddaad u fiirsatana culummada meelaha ay ku wariyaan waa meelahan oo kale waalidka in loo baar eh, yacni dadka eh, eh, qaraabada dadka saaxiibada la ah in wanaag loo sameeyo hadiyada baababka ku saabsan baabul hadaaya waxyaabahaasaa lagu soo qaataa marka isku mid maha kan iyo kaas farubamaa qultu lahu waxaa la arkaa inaan ku iraahdo isaga ka an lam yakun waaba isaga oo fi dunyaa adduunka dhexdiisa aanayba ahayn ilaa khadiijatu miyaah nacam adduunyada cid kaleba ma jirta miyaa oon khadiijo ahayn ayaan dhihi jiray tiri marka caaisha nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo cid kaleba adduunyada ma joogta miya oo ma jirta miya ilaa khadiijo mooyaane fa yaquulu wuxuu dhahayaa isaguna marka innahaa kaanad waxay ahayd wa kaanad oo waxay ahayd markaasuu tirin jiray wanaageeda nacam ayb inahaa kaanad wa kaanad yani waxay ahayd oo ahayd saasay ahayd wa kaana lii minhaa waladun nacam ilmana waa iiga sugnaaday oo il caruurna waa ii dhashay buu yiri nacam hadda marka waxaa hore inahaa kaanad wa kaanad yani wax qabadkeediibuu uga warramayaa nacam oo rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam dacwadii lasoo qabatay waa soo halgantay sooma kasin waa ku waa dhiiri gelisa rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam oo markuu murugoodo waa murugta waa kabi waa ka bi-in jirtay waxyaaba badan bay marka lasoo qabatay ilmana waa u dhashay bilidaafati ilaa dalika oo rasuulka caruurtiisa ibraahim marka laga reebo inta kale iyadaa dhashay sooma garanin muttafaqun calayhi wafii riwaayati wain kaana wainhu shaniya kaana wuxuu ahaa layadbaxu shaata ri inuu gowraco fayuhdii fii khalaa'ilihaa qadiijo saaxiibadeed inuu markaa u hadiyeeyo minha ka ridaa xaggeeda wax uga hadiyey maa yasachuhunna wax deeqo wa fii riwaayatin kaana idaa dabaxa shaata nebigu wuxuu ahaa hadduu neef qasho neef haddii uu gowraco wuxuu ahaan jiray yaquulu inuu dhahayo arsiluu bihaa ilaa asdiqaa'i khadiija khadiijo saaxiibadeed u dira oo eh, yani gaarsiiya oo asdiqaa khadiija gaarsiiya ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale qaalad waxa ay tiri ista haalatu bintu khuweylid khadiijo walaasheed u ah haala bintu khuweylid ayaa soo idin dalbatay ukhtu khadiija khadiijo walaasheed weyaan calaa rasuulillahi rasuulkay ka idin dalbatay oo gurigay soo gargaraacday ama soo galaabay tiri facarafa nebigu wuxuu gartay isti'daana khadiija buu xasuustay nacam khadiijo isti'daankeediibuu ayuu gartay oo aqoonsaday oo xasuustay fartaaxa lidalika arrintaa nebigu marka uu ku nastay oo uu ku raaxaystay oo waa ku yacni degay nacam ayb fa qaala marka waxa uu yidhi allaahuma ya allahu allow haalatu bintu khuwaylid nacam marka khadiijo ku xasuustay nebiga caleyh salaatu wasalaam arrintaasna arrin uu kugu degay bay noqotay soo ma garan marka taa waxay keenaysaa qofka wanaagsan de mar walba waa un la xusuusanaa nacam waxyaabo badan marka la arko wanaagsan dhag maskaxda isagaa soo gelaya nacam qofka sharta badanna oo dadka dhibo oo shiriirka ahna de dadku waaba ka raaxaystaanba nacam oo xadiidkii abuu qataada wuxuu ahaa nebiga sala allahu aleyh waali wasalam waxa uu yidhi wuxuu ahaa janaaza buu arkay nabiga lasii wado markaasuu yidhi mustariixun wa mustaraaxun minhu mustariixun waa mid raaxaystay ow mustaraaxun minhu ama waa laga raaxaystay buu yidhi markaasay asxaabtu yidhaahdeen maa mustariixun wa mustaraaxun minhu rasuulka ilaahay maxaa labadan erey aad ka wadaa markaasuu wuxuu yidhi ina alcabda alfaajira addoonka faajirka idaa maata haddii uu dhinto istaraaxa minhu alcibaadu waalbilaadu waxaa ka raaxaysto addoommada iyo dhulka iyo yacni washajaru geedaha wadawaabu iyo xayawaanka nacam kulligood waa ka raaxaystaano inkaar qabihiyaa dhintay bay dhahayaan nacam waa ka raaxaysanayaan marka waxaa weeyaan eh, khadiijana qofka wanaagsanna mujtamac oo dhan waa xusuusanaa mar walba meel fiicanba marka la wax fiicanba marka la arko waa la xusuusanaya nacam taasu marka u ka tilmaamay ayb fartaaca miyo qoraan mhm, ayb ayb qowluhaa ay tiri fartaaxa huwa bilxaa'i weya wafi ljamci bayna asaxiixaynina lilxumaydiyi fartaaca bilcayni oo macnahu ihtama bihi yacni aada buu yani ihtimaam u siiyey waa daryeel gaarou siiyey marka oo istiidaanka haala markau arkay yani marka waxuu siiyey wuxuu siiyey waa isku mashquuliyo ihtimaam buu siiyey nacam daryeel gaara buu siiyey taasoo marka tusayso xasuusta ay ku reebtay khadiija radia allahu canha haaladana marka waa u duceeyey nabiga caleyhi salaatu wassalaam Eh, an anasi wacan anas bni malikin radia allahu canhu qaal kharajtu maca jariir bni cabdillaahi baan la baxay albajaliyi ahaa radia allahu canhu fii safarin safar fa kaana yakhdumunii waa ii adeegi jiray nacam anas iyo jariirna jariir baa weyne ogow jariir qoladiisa axmas min bani axmas qoladaas oday boobuu ahaa markuu soo islaamaya nacam nin oday oo cariif ah buu ahaa anasna wiil yar buu ahaayo nabiga qaadimkiisa u adeegi jiray buu ahaa marka anas ibnu maalik wuxuu leeyahay kharajtu maca jariir ibni cabdillahi baan israacnay oon isla baxnay albajaliy radia allahu canhu fii safarin fa kaana yakhdumunii waa ii adeegayey faqultu lahu waxaan ku idhi laa tafcal sidaa ha yeelin faqaala waxa uu yidhi innii qad ra'aytu lansaara anigu waxaan arkay buu yidhi ansaar tasnacu birasuuli birasuulillahi sala alla ly salam shay-an waxaan arkay ansaar oo nebiga wax u samaynayso oo nebiga yacnii u dadaalaysaan arkay aalaytu waxaan ku dhaartay calaa nafsihi nafsadeyda korkeeda allaa asxaba inaanan la saaxiibin axadan minhum axad iyaga ka mida ilaa khadamtuhu inaan u adeega ma ahan anigana nacam yacni ansaartiiba wuxuu ku jeclaanayaa kownuhum rasuulka ay u gargaareen caleyhi salaatu wassalaam marka wuxuu yidhi waxaan arkay ansaar oo nebiga u dadaalaysa oo uu nebiga ku faraxsan yahay anna waxaan ku dhaartay nin iyaga kamida inaanan arkin ilaa inaan ukhidmeeya ma ahan nacam ayb marka ansaarta fiiri qofkii jeclaada marka oo kownuhum nebiga ay u gargaareen ku jeclaado min aliimaanay kamid taha sida nebigu yiri sal l l slam ninka ansaarta nacana waa munaafiq nacam oo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi calaamatu liimaani xubu lansaar iimaanka calaamadiisa ansaar jacaylkeeda waay wa calaamatu nifaaqi bugd lansaar nacam nifaaq calaamadiisana ansaaroo la naco waay maxaa yeele ninka ansaar nacaayo ee u nacaayo yacni kownuhum nebiga inay u gargaareenay hoy siiyeenoo oo magaaladoodii kusoo dhaweeyeen diintii ay ka faaftay ninka nacaayo waa nin diinta aysan dhab ka ahayn waay wa ilaa nin kastoo muslim dhab ah ah ansaar mowqifka ay nebiga ka istaagtay waa uu jeclaanayaa soo maha waa u ku farxayaa nacam sidaa darteed marka yacni dadka jacaylkooda iyo nacaybkooda iimaanka saameynay ku yeelanaya nacam ilaa maxaa yeelay dadkan la tilmaamaayo asmaa'da ay wataan iyo awsaafta ay wataan iimaankay ka kasbadeen soo maaha mar hadday iimaankay ka kasbadeen marka jacaylkooda iyo nacaybkooda iimaanku taabanaa marka nacam ayb wax iska maahan marka yani meel cidlaa iska iska joogo maaha in loo qaato mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen baabu ikraami ahli beyti rasuuli llaahi sala allahu aleyh waali wasalama nebiga qoyskiisa karaameynta la karaameeyo wuxuu ku soo arooray caddayntiisii buu baabihe wa bayaani fadlihim iyo fadligooda oo la caddeeyo aalubeytka nebiga yani waxaa loo jeedaa atbaaci aalubeytka beytka nebiga marka baabu zakaa zakadoo kale la jooga dadka sadaqada ay xaaraanta ka tahay waa bani bani lmuqalib iyo bani abd iyo bani hashim nacam labadaas qolo iyo cidda ay iyaga xoreeyaan waay cidda addoon u ahaan jirto xoreeyaan ayagay laxugun noqonaysaa sadaqada waa ka xaaraan ayb baabab kale baababka kale marka la joogo aalu beytka nebiga yaa-a ah marka laleeyahay xaasaskiisa waa soo gelayaan nebiga xaasaskiisa noocay cidday doonaanba ha ahaadaan iyo iyo iyo qaraabadiisa dadka isaga marka u dhow ee qaraabadiisa ah soo ma kasin waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto eh, aalu beytka nebiga waxaa kaloo lagu sheega atbaacu nabiy sala lla slam oo ummadda dhanaa soo gelaysa marka soo ma garanin hadda laakiin musanifku wuxuu jeedaa qaraabadii rasuulka caleyh isalaatu wasalaam marka qaraabada rasuulka shiicada waa ku talax tagtaa oo intay guluwi ku sameeyaan aalu beytka nebiga ayay asxaabtiisa ay caynayaan marka waxaa weeyaan nebigii qaraabadiisiina waa jecelnahay leeyihiin cid allaale ciduu saaxiib la noqdayna waa necabnahay bay ku leeyihiin se nebiga nebiga haddaad tiraa nin khaa'in oo saaxiib ka dhigtay isagaad caynaysaa soo maha nacam maxaa yeele ninkii khaa'in keliya ummad khaa'iniina ninka soo xusho ee saaxiib ka dhigto qof wanaagsanba oo ku yaryahay so isaga ma caynin marka walidaalika alimaam alimaam malik raximahullah nimankan waa fahmay markaasuu wuxuu yidhi haa ulaa'i shiicadan uu yidhi asxaabta ay caynayaan ujeedaa buu yidhi been waa yidhi waxay u jeedaan uu yidhi saaxib hada alqabri nebigan qabrigan ku jiray rabaanuu yidhi inay caayaan laalaabay usoo marayaan marka soo ma garanin adiga hadda haddii lagu yiraa niyow dadka aada saaxiibka la tahay boqol kiiba sagaashan dad khaa-iniina oo murtadiin ah oo munaafiqiin aada la socotaa haddii lagu dhaho adigiina waa tuhun baa ku saarnaanaya soo maa nacam marka aaday khatar u tahay abu zurcat araazina wuxuu yidhi dadkan hadal cajiible buu yidhiyo kuwaan waxa uu yidhi abu zurcat raazi annaga iyo markaatideennay rabaan inayna kala dhexgalaan annaga annaga iyo markaatideenna yacni qur-aankii annaga yaa diinta markaati nooga asxaabta rasuulka nooga markaati ah haddii marka ay yidhaahdaan asxaabtii rasuulka waa khaa'iniin de wixii markaatida ay ka noqonayeenna waa baadil soo ka imaan maysa marka qur-aanka yaana soo gaarsiiyey annaga qur-aan aan asxaab aynan nebiga kasoo maqlin cid maqli kartaa maa jirta asxaabtii baa nebiga kasoo xambaareen qur-aanka haddii la yidhaahdo marka asxaabu rasuulillahi waa khaa'iniin qur-aankii hadda nin khaa-in warkiisa ma ma waxa uu soo guuriyo iyo markhaatidiisa ma la rumaysan karaa waa maya halkaa marka waxaa ka imaanaysa qur-aankiina ka tag waa marka soo ma garan marka nimankan meesha ay u socdaan meel dhow ma aha yaan meel sokaysa loo malaynin shiicada nacam ayb marka wuxuu yidhi eh, nam marka eh, aalubeytka shiicada marka way ku talax tageen saxaabadii bay naceen aalubeytka ayaan jecelnahay dheheen waxayna yidhaahdeen ma dhici karta labadooda jacaylkooda in meel lagu kulmiyo oo inaad asxaabtiina jeclaato aalubeytkana wax dhici kara ma ahan bay dheheen oo waxay yidhaahdeen laa walaa'a liaali lbeyti ilaa bibaraa'i saxaaba ilaa bilbara'ati can saxaaba aalu beytka wala la jeclaan kara male ilaa asxaabta in laga beri noqon wax isku xiran waayo dheheen labadaba iskuma haysan kartid jacaylkooda waxaas wax ka kaca waa baatila nawaasib niman la yidhaahdana waa jireenoo shaam iyo dhulkaas u badnaay nawaasibtu ayagu caqiidadooda shiicaday cagsi ku ahaayeenoo aalubeytka nebigay necbaa jireen cali iyo aalubeytka nebiga hadda calina ninka naco arrinkiisa iyo shanigiisu aad iyo aad buu khatar u ahay cali radia allahu tacaala canhu ninka naco oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ilaahay baan ku dhaaranayaay waxa uu yidhi laa cali wuxuu yidhi nebiga wuxuu igula ballantamay oo ii sheegay laa yuxibunii ilaa mu'min ima jeclaada ilaa qof mu'mina ma ahne walaa yubqidunii ilaa munaafiq munaafiq mooyaane cid kalena ima noco ayuu yidhi saasaa nebiga ii sheegay buu yidhi xadiidka muslim baa werinaya marka waxaa lagaa rabaa adiga marka cali iyo aalu inaad jeclaato asxaabu rasuulillahin inaad jeclaato cali keliyana ma ahan qofka la yidhi haddii la naco munaafiq ba waa calaamatu nifaaqe ansaar xataa waa la yidhi oo asxaabta ka mid a ah, nacam marka shiicada cali markay xujaystaan xadiidkiisa kan ansaartaan xujaysanaynaa hadhow marka meeshii maxaa ka imaanayo labadoodaba in la jeclaado ayb marka waa madhabka ahlu sunnada in labadooda la jeclaado ayb nawaasibta iyo shiicada waa iska soo horjeedaan ahlu sunnadana dhexdhexaad waay ayb qaala allahu tacaala alla waxau yidhi inamaa yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa liyudhiba inuu idinka tegsiiyo cankum xaggiina arrijsa qurunka inuu idinka tegsiiyo ahlalbeyti yaa ahlalbeyti qoyskaanow waa qoyska nebi maxamed sal ll ly slam wayudahirakum ou idin dahiro tadhiiran dahiritaan wa qaala tacaala alla waxau yidhi waman axadkii yucadim weyneeya shacaa'ir allahi ilaahay astaamihiisa diinta macaalimudiinka astaan diina oo ka weyn ma jirta nebiga qaraabadiisa lahaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo qoyskiisa iyo xaasaskiisa astaanka weyn maleh oo la weyneeyo ma ogtahay fa inahaa iyadu min taqwa alquluubi quluubta alla kacabsigeeda waayb marka qofka hadduu xaasaskii nebiga caayo uu yidhaahdo xaasaskii nebigana waa caynayaa qaraabadiisana waa jeclaana xaggee u kala wadaa nebiga xaasaskiisa caleyhi salaatu wasalaam nacam walidalika alxasan bnu lxasan ibn alxasan ayaa wuxuu maqlay nin caynayo caaisha oo ku tuhmaayo wixii alla ka beri yeelay markaasuu wuxuu yidhi soo qabta hala dilo yidhi ninkan markaasaa la yidhi war maxaad saas u dhahaysaay adou ku jecel yahay aalubeydkiibau ninkan jecel yahay waxaas ka kaca yii waxaas ma jiraan uu yidhi sababtoo ah ninkan waxa uu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay alkhabiithaatu lilkhabiithiina waalkhabiithuuna lilkhabiithaati qof xun naagaha xun iyo nimanka xunaa isleh nimanka xun iyo naagaha xunna waa isleeyihiin haddii caa-isho marka uu xumaan ku sheego nebiga muxuu noqonaa caleyhi salaatu wasalaam marka aada buu marka aaduu marka u radiyey wacan yaziid bni xayaan qaala indalaqtu ana waxuseyn bnu sabra ayaa tagnay wacamru bnu muslim ilaa zayd bni arqam baanu u tagnay radia allahu canhu falamaa jalasnaa ileyhi markaan xaggiisa fariisana <clears throat> qaala lahu xuseyn xuseyn baa wuxuu ku yidhi zayd laqad laqiita yaa zaydu zaydo waxaad la kulantay <clears throat> khayran kathiiran khayr fara badan ra-ayta rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka ayaad aragtay wa samicta xadiidahu xadiidkiisaa maqashay wa ghasawta macahu waad la duulaan tagtay wa sallayta khalfahu gadaashiisaa ku tukatay laqad laqiita yaa zaydu khayran kathiira zaydow khayr fara badan baad la kulantay yiri yani nebiga gadaashiisaa ku tukatay feeri nebiga ayaa duulaan u raacday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaad xadiidkiisa iyo sheekadiisa dhegaysatay oo waad aragtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam intaasoo khayr baa ilaahay ku siiyey buu yiri nacam ood la kulantay xadithnaa yaa zaydu zaydow noo sheeg maa samicta min rasuuli illahi sal alla ly slam wixii bal aad nebiga ka maqashay wixii nebiga aad ka maqashay bal noo sheeg nacam waa dad marka suxbadu ay la weyn tahay cilmiga uu la weyn yahay waa nacam qaala waxau yidhi yabna akhii adeer wallaahi baan ku dhaartay laqad kabirat sinii da'deedu waa weynaatay waqaduma cahdii waqtigayguna waa tegey wa nasiitu waan iloobay bacd aladii kii qaarkiis kuntu aan ahaa acii inaan xifdinayo min rasuulillahi sala alla ly slam wixii nebiga aan ka xifdin jirayna waan iloobay buu leeyahy qaarkii famaa xadadtukum faqbaluu waxaan idiin sheegay aqbala oo qaata wamaa laa waxaanan idiin sheeginna falaa tukallifuuniihi ha igu kallifinina inta aan idiin sheega iga qaata buu yidhi nacam uma qaala wuxuu yidhi qaama rasuululahi sala allahu aleyh wali wasalam nebigu wuu istaagay yowman maalin fiinaa annaga dhexdeenna khadiiban xaal uu yahay mid khudbo akrinaayo bimaa-in biyo yudcaal lagu magacaabo khumman waa khadiiru khum ayaa la yidhaha hadiiru khum sideed iyo tobankii waxay ahayd meelahaas yacni sideed iyo tobankii dulxija beyna maka walmadiina waa meeshaas maki madiina udhexaysa markuu xajka soo dhamaystay rasuulka ee madiine oo usoo socday meeshaas weyaan meesha oo kula kulmay hadiiru khum ayaa la yidhaha hadiiru khum shiicadu marka hadda maadaama khudbadaa nebiga oo meeshaa ku akriyay taariikhdaas waa dabaaldegaan nacam dabaaldeg iyay sameeyeen maxaa yeeley aalubeytka nebiga xuquuqdooda meeshaas ku bayaaniyey ay kuleeyihin hadda haddii meel kasta oo nebiga uu aalubeyt xuquuqdiis ku bayaaniyo ama ceed kale xuquuqdooda uu ku bayaaniyay ciid maa laga dhiganaha marka waa shiicanimo iyo bidca waay waxaas bayna makata walmadiina faxamid allah waatnaa caleyhi alla mahadiye waana ammaano waa faalleeyey wawacada waa wacdiyey wadakara dadku alla xusuusiyey uma qaala amaa bacdu alaa ayuha nnaasu dadow fa inamaa ana basharun baan ah anigu bashar yuushiku waxaa dhow an yaatiya rasuulu rabbii rabbiga iyo rasuulkiisa er, kii uu iisoo diray waa malakulmowdkiye inuu ii yimaado fa ujiiba anna aan ajiibo yacni malakulmowd inuu ii yimaado dhinto oo aan ajiibo markaa waana aniguna taarikun fiikum waxaan idinkaga tegayaa dhexdiina haqalayni laba culculus awalahumaa kan hore kitaabullaahi weeyaan kitaabka alleh fiihi lhudaa baa dhexdiisa ah wannuuru iftiinkiba ah fakhuduu qaata bikitaabillahi ilaahay kitaabkiisa wastamsikuu bihi ku dhega oo qabsada uma markaa daba faxaha calaa kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa ku booriyey waraqaba fiihi dadkuu jeclaysiiye uma qaala waxau yidhi ahlu beyti ahlu beytkayga qoyskayga udakirukum ullaha allaan idinku xusuusinayaa fii ahli beyti qoyskayga nacam qoyskayga ilaahay baan idinku xusuusinayaa nacam inaad ixtiraamtaan nacam udakirukum ullaha fii ahli beyti ilaahay baan idinkugu xusayaa idinkugu xusuusinayaa fii ahli beyti faqaala lahu xuseyn baa wuxuu ku yidhi waman ahlu beytihi yaa zaydu marka ahlu beytkan ijmaacooda iyo maxaa iyada laga yidhaahdaa kitaabka alleh iyo wax shayga kaloo culus waa maxan ahlu beytka in la ixtiraamo ahlu beytka marka waa muslimiinta dabcan kuwa la ixtiraamaya gaal hadda wax qiima ma lehe ahlu beytka marka ixtiraamkiisa isaga iyo yacni mararka qaar kitaabullaahi wacitrati yaasoo aada arkaysaa waxaa loo jeedaa yacni waxa dadkii ayaga ahlu cilmiga ahaa waxa ay ku ijmaacaan oo asxaabtuna ay la qabto kaasoo kale tixgelintiisuu leeyahay nacam iyo cilmigooda tixgelin inay leedahay ee wax gaara ah hadda oo iyagu keliya ay leeyihiin meeshii ma yaallo nacam udakirukum ullaha fii ahli beyti faqaala lahu xusayn waman ahlu beytihi yaa zaydu ahlu beytkiisa yaa waay zaydow qaala waxau yidhi alaysa nisaa'uhu xaasaskiisa min ahli beytihi qoyskiisa miyaanay ahayn qaala nisaa'uhu min ahli beytihi waxau yidhi haweenka xaasaskiisu waa qoyskiisa walaakin ahlu beytihi ahlu beytkiisa man xurima asadaqata man xurima kuwa laga xarimay hum iyagu asadaqata sadaqada laga xarimay bacdahu isaga gadaashiisa waay qaala waman hum iyay yihiin qaala hum aalu caliyin wa aalu caqiilin wa aalu jacfarin wa aalu cabaasin weeyaan qaala kullu haa ulaai xurima sadaqa kuwaan oo dhan sadaqada ma laga xarimay qaala nacam buu yidhi inta sadaqada laga xarimay waa reer bani lmualib iyo reer bani cabdiman iyo reer bani haashim aan ujeedaa reer beni lmualib marka mualib ibnu cabdimanaaf waaye iyo haashim binu cabdimanaaf labadaas laf umaya amawiyiinta waa la siman yihiin amawiyiinta iyo mualibiyiinta iyo haashimiyiinta waa isla siman yihiin laakiin mualibiyiinta iyaga xoogaa waxaa loo tixgeliyey markii nebiga iyo eh, reer beni haashim marka la gooyey nebiga markuu dacwada la yimid reer beni haashim waa la gooyey yaan loo guurinin yaan wax laga gadanin yaan wax laga gedin cunaqabatayna la saaray reer beni lmutalib waa diideen ayaga reer beni haashin bay garab garab ay ka garab safteen oo waxay yidhaahdeen annaga nimankaasaan la aan la garab nahay taasaa loo tixgeliyey marka reer beni lmutalib iyaguna marka waa laga xarimay sadaqada oo ma qaataan sida reer beni haashim oo kale marka waxaa weya mawaaqiftu aaday muhim u tahay xilliga mawaaqiftu ay xarijka tahay qofka mawqif saxa qaato ihtimaam uu yeelana sharciguna ihtimaam buu siinaya nacam wa fii riwaayati riwaayo kale alaa hoy wainii taarikun wa inii anugu taarikun midka tegaya anaa fiikum dhexdiina haqalayni laba culculus axaduhumaa kitaabullaahi weeyaan wahuwa xablullaahi waa alla xarigiisa man itabacahu qofkii raaco kaana cala alhudaa hanuunkii korkiisa ayuu ahaaday waman tarakahu qofkii ka tagana kaana calaa dalaalatin baadi korkeed ayuu ahaaday wacan ibni cumara radia allaahu canhuma can abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu mawquufan calayhi isagoo xadiidka abubakar lagu ekeeyo lagu waqfiyey Eh, annahu qaala waxa uu yidhi urqubuu muxamadan sala allahu caleyh waali wasalama moxamed ilaaliya fii ahli beytihi aalu beytkiisa iyo qoyskiisa ku dhex ilaaliya dhexdiisa macnaa urqubuu raacuuhu ilaaliya waxtarimuuhu ixtiraama waakrimuuhu maamuusa yani aalu beytkiisana la maamuusa wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam